بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد سفينة النجاة أما سفينة النجاة waxaynu bilaabanaynaa kitaabkeenna safiinaha loo yaqaan ee lagu magacaabo safiinaة الnajaat ama safiinaة najaa kaa nidhaahdama ana annajaat aynu nidhaahno ama annajaa aynu nidhaahne waa badbaadada doonideedii dooni sheekhu markab ma isticmaalin oo markabu najaah ma odrhan laakiin ereyga safiinaa buu isticmaalay wuxuu kugu tusinayaa inuu yahay kitaabkan yari kitaab yaroo mawjadaha lagaga badbaadayo haddii lagu camal falo mawjadaha adduunka iyo mashaakilkiisa ayuu qofku kaga badbaadaya waayo wuxuu ka bilaabi doonaa hal xadii ayuu ka bilaabi doonaa kitaabkao dhaniba inuu hal xadii noqdaa laga yaaba sharxiisa xadiidkan buniya alislaamu calaa khamsin xadiidka sharxiisa ayuu kitaabkaba ka qoray kitaabka o dhan ba xadiidkaa sharxiisu ka qoray kolka waxa weeye arkaanulislaamka ayuu sheekhu inoo bilaabayaa sida ugu wanaagsan ama ugu habboon ee qofka muslimkiihi uu u gudanayo arkaanulislaamkii kitaabka sheekha qoray maalintii hore ayaynu ku halmaanay een doonaynay inaan ka bilownay dambe bilownay waa sheekhii aan maalintii hore sharaxa ka bixinay ayaa kan safiinatu najaaga qoray safiinatu salaadkana waa ka duwan yahay oo waa laba sheekh kala duwan waxaa qoray waa wadaadkii alqaadi alkhabiir bishu'uuni alcaskariya alfaqiih saalim ibnu cabdlah baa la yidhaahdaa sheekhaa saalim ibnu cabdilah la yidhaha ee yemeniga ah ee ree xadrami ah ee ku dhashay tuulada yar eedii isbac la yidhaahdo oo xadramuud tuulooyinkeega tuulo kamida ama waadi xadramuud tuulooyinkeega mid ka mida ah oo ahaan runtii nin milatariga iyo maxaanku idhaha shu-uunulcaskarka aqoon aada u badan ka leh xagga kalena culimmada waaweyn ee ummadda ayuu ku jiray waxaa kalu ahaa nin qaadi ah oo maxkamadda fadhiista oo ummadda gartooda qaada oo ummadda garta u kala gooya kitaabkan ayuu qoray sheekhu ilaahay khayr ha siiyo oo ha ka abaaliyee wuxuu u bixiyey kitaabka safiinatu najaah buu u bixiyey waa badbaadada doonideedii buu u bixiyey badbaadada doonideedii markii dambe xaggaa iyo hindiya ayaa loo diray si uga qayb qaato ama dowladda uu ugu soo magacaabo nin mutakhasis u ah xagga madaafiicda hindiye iyo xagga ayaa loo diray matnu safiinati najaah man yurid illaahu bihi khayra yufaqihhu fi ddiin hordhaca kitaabkeennu waa xadiidkaa bukhaariga ku qoran man yurid illaahu bihi khayra yufaqihhu fi ddiin man qofka yuridillaahu alle uu la doono bihi isaga khayran khayr weyn yufaqihu wuxuu fahansiiyaa fi diini diinta dhexdeeda qofka ilaahay hadduu khayr weyn la doono diinta ayuu fahansiiyaa fahan dheeraada buu diinta u yeeshaa waxaa laga yaabaa xadiidka inaad isweydiiso oo dad badanoo diinta fahansanoo haddana aan ku camal falin sawka la arkay kuwaaba ilaahay ma khayr buu la doonay kuwaaba ilaahay ma khayr buu la doonay haddaad diinta garanaysa laakiin adan ku dhaqmaynin ma khayr baa lagula doonay mise waabaad kasii xun tahayba ka jaahilka ah ilan jaahilkiihi ilaahay buu caasiyayaa maca jahlihi adiguna ilaahay baad caasiyaysaa adoo aqoon leh isna isagoon aqoon lahayn buu ilaahay caasiyaya caalimkaa xun markaasa uma aha haddaba talo xadiidkani waa maxay man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi diin qofka ilaahay khayr weyn la doono diinta ayuu fahansiiyaa buu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam waxaynu ognahay fahamka dhabta ah ee diinta cidda yeelataa waa cidda caamiliinta ee diinta ku camal fasha haddaadan caamil ahayn fiqhi diinta umalihid waa ta carabka imisaa la arkay caliimu lisaan jahuulu lqalbi ama jahuulu lafcaal imisaa la arkay qof markuu wax sheegayo aad mooddo inuu aqoon leeyahay carab ahaan laakiin afcaal ahaan iyo wuxuu samaynayaa ay tahay wixii jaahiliintu ay ka xishoonayeen kolka waxa weye qofkaasi fikhigii rasmiga ahaa ee dhabta ahaa diinta uma leh uma leh rasmi aqoon rasmiga oo la sheegi karo uu u leeyahay ma jirto waayo hadduu aqo fiqhigiisu hadduu yahay fiqhiga saxda ah wuu ku camal fali lahaa diinta ayuu ku camal feli lahaa markuu diinta ku camal falo waxa soo dhadhowaan lahaa ama qofku dareemayaa wuxuu garanaya sida ugu dhaqmayo ama ugu camal falayo man yurid illaahu alle kuu la doono bihi isaga khayran khayr ballaadhan yufaqihu wuxuu fahansiiyaa fi diini diinta dhexdeeda waxa diinta dhex yaalla buu ilaahay fahansiinayaa haddaba ereyga man ah wuxuu ku dhacaa rag iyo dumarba way wadaagaan man hamoodina ragga un in loo jeedo rag iyo dumarba waa man ereyga man ah waa lafdi cumuum oo usuulka ayaa inoo keeni doone waa erey ku yar iyo ku weynba ku dhacaya man yurid illaahu bihi khayra ilaahay qofkuu khayr la doono hadduu rabbi khayr kula doono wuxuu ku waafajini dariiqa diinta ayuu ilaahay ku waafajini oo cagta kuu saari adduunkaaguna khayr buu noqon aakhiradaaduna khayr bay noqon haddii waxa weeye dariiqaa diinta ilaahay uu ku waafajiyo subxaanahu wa tacaala yufaqihu fi diin ereyga yufaqihu culimada qaarkood dee waa min atafqiih o waa fiqi o fiiga wa faqihi baa lagaa dhigi qof faqiih ah ayaa lagaa dhigi oo fiqhiga yaqaan yaqaan yaqaan baa lagaa dhigi waxaad og tahay qayb waxa ka ah fiqhiga camalka ayaa qayb ka ah camalka iyo taqwada iyo alla kabaqa kolba qadarka ay taqwadaadu la eg tahay ayuu ilaahay subxaanahu watacaala kuu furayaa aqoonta waxaynu ognahay rabbi inuu aayad qur'aana ku yidhi wataquu wayucallimukum allah idinku ilaahay ka baqa ilaahay baa idin bariye oo aqoontiisi iyo cilmi idiin furiye haddaba kolba inta ay allakabaqaaga iyo taqwadaada iyo camalkaagu uu la eg yahay ayay xasiiladaada xagga aqoontuna ay noqonaysaa ay ku xidhnaanaysaa man yurid illaahu ilaahay qofka uu la doono bihi isaga khayran ereygaa khayranhi waa nakiro waa khayr aan la geranaynba intuu la eg yahay alla khayrku badanaa waaba nakiro haddana khayran waa la tanwiiniyey tanwiinta xagga balaaqada tanwiinu tacdiim baa la yidhaahdaa waa tanwiin weyn waa khayr weyn weyn weyn intuu la egyahay oo nakirana ah dee farihiisa markaad eegto man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi diin yufaqihu fi diin yufaqihu waxaa la fahansiinayaa fi diin ereyga fii ihi dhex bay ahayd kolkaa diinta waxa kusii dhex jira ayuu ilaahay fahansiinaya haddaba ereyga diin ihi talo waa maxay diinta la fahmayaa waa maxay ee diinta nebigu inoo sheegay xadiidka muslimka ku qoran ayuu rasuulku inoo sheegay diintu waxay tahay diin waxaa laysku yidhaha ereyga diin ah waxaa laysku yidhaahdaa waa alislaam waaliimaan waalixsaan saddexdaa qodob iskugeyntooda ayaa diin la yidhaahdaa saddexdaa qodob markay isku tagaan ayaa la odhanayaa waa diin arkaan islaamki iyo arkaan imaanki iyo isaankii intaama laysla helay waayo xadiikii cumar bin khaaab ee muslimka ku qornaa ee melkuljibriil uu isku soo shabahay ninkii quruxda badnaa ee intuu u yimid rasuulka jilbaha jilbaha uu saaray wuxuu weydiiyey islaamka iyo iimaanka iyo saacadda qiyaamad ixsaanka iyo intaa markuu dhammaystiray uu ka tegey waa kii rasuulku saxaabada la hadlaye ku lahaa miyaad garanayseen may markay yidhaahdeen muxuu rasuulku ku yidhi sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa hee jibriil oo ataakum liyucallimakum diinakum diinakum ti halkaas diintu waa intii uu dee soo hadlay diintu idin berayey baa la yidhi diinta xadiiskaa ku qorani waa intee markaa ah diin baa lagu ilaaqaye waxa weeye alislaam waliimaan walixsaan ayaa diin loo yaqaana ama diintaasu ilaahay islaamnimadu ku bari oo iimaanku ku bari oo ixsaanka ayuu ku baraya int ilaahay intaasuu ku waafajin hadduu khayr kula doono sheekeenu baraacat listihlaal waa la yidhaha bu xadiidkaa usoo qaatay baraacat listihlaal baraacat listihlaal waxaa loo yaqaanaa kitaabka marka aad bilaabayso waa inaad hordhac uga dhigtaa erey ka turjumaya kitaabku fanigu ka socdo hadda man yuriid illaahu bihi khayra yufaqihu marka la yidhaha yufaqihu waxaa la fahmay inuu kitaabkani ayo yahay kitaabkani waa fiqhi yufaqihu waa baraacat listihlaal culimada sarfigu waxay hordhac uga dhigtaan kutubta sarfiga ah kadalika nusarifu alaayaat liqowmin yacqiluun nusarifu waa sarfigii markaa qolada cilmiga bayaanka iyo balaaqada ka hadashaana waxay hordhac uga dhigtaan ina min albayaani la sixran qolada naxwaha ka hadashaa waxay hordhac uga dhigtaan maala tacalamu alcarabiya wa callimuha annaas qolada tafsiirka ka hadashaa waxay hordhac uga dhigtaan tafsiirka marka laga hadlayo aayaadkan qur'aanka ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku leeyahay Eh, aaya nebiga waa lasoo daray si uu idinku sharxo aayadaha ilaahay qolada ka xadiidka ka warramaysa waxay hordhac ka dhigtaan wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahu kolkaba baraacat listihlaal baa loo yaqaana baraacat listihlaal baraacat listihlaal kuma xidhna inaad aayad soo qaadato aayad qura xadiid baad soo qaadan aayad baad soo qaadani gabay baad soo qaadani qowl caadi aad soo qaadani khudbadaada ayaad sidii camridiga haddaad doonto ku ekaysani ama sidii qadriga kitaabkan qadrigan hadda dhiganaynay alxamdu lilaahi raafici liman inkhafada lijalaalihi raafic waa cilmigii rafcaha inkhafada waa cilmigii khafdaha wantasaba lishukri ifdaalihi eeg wantasaba waa cilmigii nasbaha waad ila socotaa kolka eeg xamdaladaada waa inay ka muuqan karto ereyo sheegaya cilmigani kitaabkani faniga uu noqonayo man yurid illaahu alle kuula doono bihi isaga khayran khayr ballaadhan qofka uu ilaahay la doono qofka hadduu ilaahay khayr weyn uu la doono oo aada u ballaadhan yufaqihu wuxuu fahansiiyaa fi diini diinta dhexdeeda ayuu ilaahay fahansiiyaa subxaanahu wa tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaah ilaahay magiciisa ayaan ku bilaabanaynaa allaha arraxmaani raxmaanka ee naxariista naxariista waaweyn arraxiimi raxiimka ee naxariista naxariista gaarka ah bismi illaahi araxmaani araxiim sheekheennu basmalada ayuu ku bilowday wuxuu basmalada ugu bilowday nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugan waraaqihii uu boqorada u qori jiray inuu bismi illaahi araxmaan ku qori jiray sidii sulxulxudaybiya oo kale maalintii uu rasuulku heshiiska uu la gelayey nimankii ree maka wuxuu cali intuu u yeedhay buu yidhi qortaa bismi illaahi araxmaan markaasuu nin meesha joogay oo qureish u hadlayey ayaa yidhi annagu garan mayno bismi illaahi araxmaan araxiim eh waxaad ku qortaa bismika allaahumma markaasuu rasuulku yidhi cali tirtir cali waa kii diidanaaye lahaa tirtiri maayo rasuulku uu tirtir ku yidhi markii dambe waraaqaha iyo kutubta rasuulku uu qori jiray ee adduunka uu kali u kala diri jiray bismi illaahi araxmaan buu ku qori jiray haddaba laba dariiq ayaa jirta oo basmalada loo isticmaalo qolo bismi qura meelaha qaar bismi baa la isticmaalaayo kitaabkeennii horeynu ku soo marnay bismi sida eh, eh, sami illaah yaa ghulaam wa kul oo kale biyamiinika waa bismi illaah markaad cuntada cunayso iyo bismi lah aad weysaysanaysa iyo bismi lah waa la isticmaalaa mawaadic badan meelaha qaarna bisinkoo dhammaystiran baa la isticmaalaayo bismi illaahi araxmaan araxiim ayaa la isticmaalaya kiio basmaladu dhammaystiran tahay wuxuu sheekheennu basmalada ugu bilowday wuxuu istinaas ka qaadanayaa waraaqaha nebi maxamed uu qorayey salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi iyo xadiid daciif ah oo laakiin riwaayooyin kale duduwan ku soo arooray oo isxoojinaya kulu amrin dii baalin laa yubda'u fiihi bibismi illaahi araxmaani araxiim fa huwa aqdac ama fa huwa abtar ama fa huwa ajdam xadiidkaasina waa jiraaba oo dee waa aqdac oo waa baraka ma wax bisinkii bisinka laga tegey barako yeelan maayo ilaahayna subxaanahu wa tacaala kitaabka qur'aanka ah ilaahay ku bilaabayba oo aayaadka waxaan ognahay boqol iyo saddex iyo toban aayad suuradood ayaa ka bilowda bismi illaahi araxmaan araxiim waa boqol iyo saddex iyo toban suuradood ayaa ka bilowda bismi illaahi araxmaan araxiim basmalada haddaba isticmaalkeega shan xukun bay culimadu siiyaan culimada qaarkoodna afar bay siiyaan kow bisinka in la akhriyaa waajib inuu noqdo bismi illaahi araxmaan araxiim sida salaada oo kale marka la tukanayo waa dee basinka in la akriyo weyle waa aaya min alfaatixa inkastaynu ognahay war badan inuu ku sugan yahay kayfiyada loo akriyayaa waa qaar in kor loo qaado iyo iyo in hoos loo qaado kayfiyadu way kala duwan tahay oo kayfiyadu waa kayfiye ka duwan weeyi waa tu laysku hayo weeyi waxaa kaloo jira alxurma bisinka in la sameeyo bismi illaah ama bismi illaahi araxmaan xukunka xaaraanta abuu ku sifoobaya oo xaaraan baa lagu odhanaya inaad bisinka qabataa waa marka maalan qofku uu shay xaaraan a samaynayo hadduu kii zinaysanayey uu yidhaha zinada bisin baanu qaban bismi illaahi araxmaan araxiim ilaahay magiciisii ayaa dullaysatay shay xaaraan ah ayaa doonaysaa inaad ku samayso waa shay xaaraan ah markaana noqonaysaa nadbi iyo sunne ayuu ku sifoobaa sida xilligan weysada iyo kutubta naafica amarka la qorayo oo kale iyo in bisinka lala yimaado karaaho ayuu bisinku ku sifoobaa shay makruuha marka uu qofku samaynayo shay la karaahiyeystay sida waxaan kusoo tusaalaynay qofka xaaskiisa cawradeeda oo kale eegisla inuu bismillaah yidhaahdo dee waa shay ah, karaahiyaa ah weeyi isna karaahiyuu noqonaya ibaaxadana waxaa la yidhaha bisinku markuu ibaaxa ku sifoobayo waa shayga aan sharafta lahayn sida alaab halkan laga qaadayo halkan kale la dhigayo oo kale kaasna wuxuu noqonayaa maala eh, ibaaxo ayuu ku sifoobaya bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaah ilaahay magiciisa ayaan ku bilaabanay allaha arraxmaani raxmaanka ee naxariista naxariista waaweyn allaha arraxiimi raxiimka ee naxariista naxariista gaarka ah alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay allihii rabi اlcaalamiin caalamiinta rabbigooga ahaa ayaa mahad iskale sheekheenu xamdaladii ayuu la yimid halkana xamdala ayuu la yimid xamdaladu luqada marka la joogo waa athanaau bilisaan in carabka ilaahay looga mahadnaqo cala aljamiil alikhtiyaariyi shay jamiil oo wanaagsan oo ikhtiyaariyana ilaahay loogu mahadnaqo marka la joogo shareecadana xamdalada curfiga sharciga ah waxaa loo yaqaana ficlun waa ficil yunbiu ka warramaya can tacdiimi lmuncimi nimceeyaha weyneynta la weyneynayo min xayثu kownuhu xagga ahaanta uu yahay munciman mid nimceeyey cala alxaamidi xamdiyaha mid u nimceeyey o gayrihi ama gayrkii mid u nimceeyey waxay ka dhigan tahay hadduu rabbigaa nimco ku siiyo waad u xamdiyi hadduu rabbigaa ku qadiyo oo nimca hadda ikhtiyaariyood haysataa ayna jirin arkaysaana waad u xamdiyi hadduu ilaahay kayrkaa nimco siiyana waad ku xamdiyi laakiin hadduu ilaahay musiibo kugu rido xataa waad ku xamdiyi musiiba hadday kugu dhacdo waad ku xamdiyi lakin laguma shukriyade musiibada laguma shukriyo lakin waa lagu xamdiyaa waxa l alxamdu lilah calى kuli xaal wanacuudu billahi min xaali ahli naar alxamdu lilah calى kuli xaal ilaahay mar kasta waanu ku xamdiyeynaa ama nimco hana siiyo ama mushkilad hanagu rido ama waxba yuuna na siinin waxaan hadda aan doonayno alxamdu lilah calى kuli xaal wanacuudu billahi min xaali ahli naar kuwa ahlunaarka ana ilaahay waanu ka magan gelaynaa kolkaa ilaahay wax kaste waa loogu amdiya mar waa lagu xamdiyaa laakiin shukrigu wuxuu keenaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wax nimcaa uu ku siiyey inaad leedahay ii ziyaadi buu shukrigu keenaa kolkaa shukriga waxaynu ognahay culimo shukrigu isagu ziyaado lain shakartum laaziidanakum hadduu ilaahay musiibo kugu rido ilaahay ugu shukrido ma musiibada ii kordhi baad leedahay markaa lain shakartum laaziidanakum kolka ilaahay waa loogu xamdiyaa mar kaste waa lagu xamdiyaa laakiin shukriga nimcada ayaa rabbi looga mahadnaqaa waxaynu nidhi xamdiga saas ayaa horta culimmadu ay ku macneeyaan ama loo yaqaanaa alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay allihii rabbi اlcaalamiin caalamiinta rabbigooda ahaa haddaba alxamdu lilaah waynu tacriifinay luqa ahaan iyo curfiga sharciga ah labadaba culimadu waxay yidhaahdeen arkaan shan ah ayuu leeyahay xamdigu marka xamdi baa meeshan ka dhacayo laleeyahay xamdigu suurtagal maaha haddaan shan qodob la helin shan qodob markii la helo unbaa xamdi baa jira la odhanaya horta kow mid xaamida oo ilaahay umahadnaqaya waa inuu jiro waa qodobka koobaad xaamidku waa munshi lxamdi ba lh xamdigi mahadda samaynaya laba waa addoonka kale maalan anigu markaan ilaahay ku xamdiyo anigoo kale xaamida laba waa inuu jiro mid maxmuud ah oo loo mahadnaqayo wahuwa lmuncim waa ka nimceeyey sida allah oo kale markaan ilaahay u mahadnaqayo saddex maxmuudu bihi waa shay wasiilaa oo la adeegsanayo oo xamdigan loo maray waa shayga lagu xamdiyaye qalabka aalada la isticmaalayo waa carabka oo kale maxmuudu bihigu waa carabka oo kale dee carabkaad ka odhanaysa alxamdu lilah waa qodobka saddexaad afraad waa maxmuudu calayhi maxmuudu calayhigu waa ka sababtii loogu xamdiyayo ka loogu xamdiyayo dushiisa sababtiisuu bixiyey waa nimcada nimco ilaahay uu ku siiyey ama shay aad ka fikirtay ood ilaahay ugu mahadnaqdayna waa inay jirto waa afar ka shanaadee u dambeeya waa siiqada la isticmaalayo siiqada la isticmaalayaa waxaad odhanaysaa alxamdu lilah ilaah baa mahadle ama waxaad odhanaysaa zaydun kariim zayd sharaf buu leeyahay shantaa rukni ayaa lagama maarmaan amarka arkaanta xamdiga laga hadlayo arkaanta xamdiga aqsaam baa jirta xamdigu uu leeyahay oo xamdiga waxaa lagu tilmaamaa afar qaybood inuu leeyahay waayo ka xamdiyaya iyo ka lagu xamdiyaya waxaa dhici karta inay labaduba allah un yihiin ilaahay oo naftiisa ku xamdiyaya ilaahay markuu leeyahay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin isaga un bay isku xamdiyaya waa ko qodobka labaad waxa weeye ilaahay oo makhluuqa ku xamdiyaya markuu ilaahay leeyahay nicma alcabdu inahu awaab dee waa eh, xamdigu waa ammaan nicma alcabdu inahu awaab ilahay baa ayaa nebi eh, ayuub ammaanaya waa ilaahay baa makhluuq ku xamdiyaya ka saddexaadna waa makhluuqa dhexdoodao isku xamdiyaya sida inagu markaynu leenahay hebel waa geesi oo kale ilan waa ammaane waa makhluuq iyo makhluuq ku xamdiyaya ka afraadna waa makhluuqoo khaaliqa ku xamdiyaya markaad leedahay alxamdu eed adigu ilaahay u mahadnaqayso waa makhluuq khaaliq ku xamdiyaya weeyi xamdiga afartaa qaybood ayaa laga dhigaa arkaanta shanta ana wuu leeyahay labadaa tacriifna wuu leeyahoo xamdi luqawiya iyo xamdi curfiya labadaba xamdiga walaalkii waa shukriga shukriga ha lagu soo daro bay ragga qaarkoodna yidhaahdeen xamdiga walaalkii waa shukriga e shukriga ha lagu soo daro alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay allihii rabi اlcaalamiin caalamiinta rabbigooda ahaa ayay u sugnaatay allihii rabi اlcaalamiin caalamiinta rabbigooda allihii ahaa ayaa mahad oo dhan iskale ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala ilaahay waa rabbi alcaalamiin oo caalamiinta oo dhan rabbigoogii barbaariyey ama koriyey weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaba ereyga rabbiya marka laga hadlayo macaani fara badan buu leeyahay almaalig baa ka mida macnihiisa almaalik rabbi alcaalamiin caalamiinta kii barbaariyey waa ee soo koriyey ee nimcadan siiyey allahaas weeye rabi اlcaalamiin caalamka oo dhan baa u baahan ilaahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu barbaarinayaa ama uu korinayaa waa caalamka oo dhan alcaalamiin markaynu ka hadlayno ereyga alcaalamiin caalamiin waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin inta cuqalada ah sida alins iyo aljin iyo almalaa'ika intaba caalamiin bay iska noqonayaan oo ereygaa caalamiin bay soo hoosgelayaan culimadu waxay yidhaahdeen alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin maadaamoo sheekeenu xamdeladii uu qodobka labaad ka dhigay ibtidahaasi talow ma ibtide rasmiya mise waa ibtide idaafiya ma ibtide xaqiiqiyaba mise waa ibtide idaafiya masaladaa waa la ysku qabtay xamdelada ibtidaheegu inuu ibtide xaqiiqiye yahay iyo inuu ibtide idaafiye yahay waxaa la qaatay ibtide idaafiye weeyaan xaqiiqigu waxa wey kuna waxbaba ka horreyn waa basmalada basmaladu waa ibtide xaqiiqiya xamdeladuna ibtide way tahay ibtidaheegu waa idaafiyo xagga marka bisinka laga reebo ayay u horeysaa idaafigu waa wax wax loo eegayo weeyi haddaba xamdelada talow sheekheenu muxuu ugu bilowday kitaabka oo alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin uu u yihi wuxuu ku dayanayaa kitaabka qur'aanka ah ilaahay baa suuradda koobaad ku bilaabay alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin ayuu ilaahay awal suura ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku bilaabay alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin waa awal suura sidaynu arkayno oo xamdelo ka bilaabatay weeyi alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin waxaynu doonaynaa culimo ama in aynu tilmaano ay tahay xamdigu fadli ma leeyahay fadli ku soo arooray xamdiga oo la eegayaa ma jiraa jawaabtu waa nacam oo nebi maxamed salى اllahu alayhi wasalam xadiidka tirmidiga ku qoran ee sanadkiisuna waa xasan uu tirmidigu leeyahay wuxuu rasuulku ku yihi afضal dikri لا ilaaha ila الله wa afdal ducaa alxamdu lilaah dikri iyo xus waxa ugu qiimo badan tawxiidka laa ilaaha ila allah duco ilaahay la baryana waxa ugu qiimo badan alxamdu lilah buu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam haddaba waxaynu arkaynaa inuu xamdigu uu fadli iyo qiimo uu leeyahay uu inoogu fadhiyo ayaa halkaa inooga cad xamdiga talow xukunkiisa ka warrama baa la yidhi xamdiga xukunkiisa xamdigu xukun ma oo ma odhan karnaa xamdigii intaasoo xukun ayuu qaatay ma odhan karnaa jawaabtu waa nacam xamdi waajiba baa jiro ilaahay kuu cadaabayo haddaadan la imanin xamdi sunaa baa jiro oo inuu sunno yahay lagaa rabaa xamdi xaaraana baa jiro inaad ilaahay ugu maxamdida ay xaaraanba tahay xamdi karaahiyaa baa jira xamdi iska adu asalkiisu hadduu cibaado yahay ibaaxada waa laga reebaa afartaa qodob ayaa rasmiya xamdiga waajibkiihi marka faatixada la akriyayo ama khudbadahaba marka lagu jiro ee khaiibkaa tahay maxaa maxaa laazim kugu ah xilliga faatixada salaada aad tukanayso haddaad tidha anu salaada waan tukani laakin xamdiga waan ka tegi alxamdu lilahda waan ka tegi alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin waan ka tegi haddaad tidhaa dee rabi wuu ku cadaabaya waa xamdi waajiba xamdiga xaaraantiihi waxa weeyi ka khamrada cabaya markuu khamrada ka dhergo inuu ka waran alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin yidhaah alxamdulilah inu yidha waan dhargey hadda khamru ka dhargey war ilaahay magiciisa maxaad khamrada u dul keentay ilan sidan ilaahay magiciisa looga ilaalinayo qashinkan aynu arkayno meel gudaafad ah magaca ilaahay miyaad kaga tegi kartaa eeg waxyaabaha aadka aan uga naxo waxaa ka mid a ah. macalimiinta runtii qur'aanka dhigta ha ku baraarugaan qodobkaa waxa weeye ardayda qur'aanka loo dhigo buugaag baa loogu qoraa marar badan buugga loogu qorayo ee qur'aanka lagu qorayo markuu buuxsamo haddii la doono waa la tuuraya un intaasoo waraaqood ayaa madaarista iyo fusuusha lagaga dhex tegaya oo wada bisin iyo aayad iyo magac ay ku qoran yihiin culimada qaarkood heer bay gaadhsiiyeen ay yidhaahdiin qofka magac ilaahay oo meel xun yaalla arka hadda ka dhiga ma aha ka arkee ku dhaafa xukunkiisa ka warrama ragga qaarkood baaba qaba xataa inuu ku gaaloobayo waxay yidhaahdeen ibnu xajar oo kale miy ilaahay sawka yidhi fasabix bismi rabbika alcadiim rabbigaaga weyn magiciisa adna tansiihi oo ilaali ilaahay magiciisa iyo aayad qur'aana meel xun dhigi kari mayno taa waa inaan iska ilaalinaa haddii la arko iyadoo taallana kaga tegi mayne waa mamnuuc waa inaan qaadnaa inaad waalan tahayba ha lagu moodo suuqa markaad maraysee wixii waraaqa eed aragto eed aragto inuu magac ku yaal iska gura uun ilan meel geyni doontaa insha meel nadiifa ah inaad geyso ayaa lagama maarmaan ah ama daruuriya kolka waxaynu doonaynaa ama runtii aad iyo aad inaynu ku baraarugno ah magaca ilaahay inaynu ka ilaalino aayaadka qur'aanka inaan ka ilaalino meelaan loo baahnayn sidaa ilaahayba inoo yidhi fasabbix bismi rabbika alcaiim fasabbix bismi rabbika alcaiim waxaynu haddaba ogaanaynaa magaca ilaahay saw lagama dhowrin meel qashina dee qashinka macnawigii waa khamradii iyo zinadii iyo gudaafadii kale gudaafadaa kalena waa laga ilaalinaya un magaca ilahi alxamdulilah inaad tidhahdo adoo khamri cabaya xaaraan ayay noqonaysaa iska ilaali waxaa kaloo meesha inoo soo gelaya culimo oo qodob kaloo isna meesha inoogu jira xamdiga karaahi ka sunnaha ah waa markan ilaahay adu u mahadnaqayseed alxamdulilah leedahay waa xamdi sunno kuu ah waa qodobka saddexaad qodobka afraad qodobka afraad ee muhiimkaa ah ama lagama maarmaanka ah waa xamdiga afraad waxaana weeyi markuu karaahiyada noqonayo oo kale waa shayga makruuha ah shayga aan lagu ogolayn ee karaahiyadu ay ku jirto inaad xamdilada ula timaado afartaa qodobba xamdigii wuu qaadanaya alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayuu u sugnaaday allihii rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooga ahaa allaha caalamiinta rabbigooga ah ayaa xamdi iskale culimada qaar baa xamdiga haddaba afartaa qodob nadmi ku tiriyey oo intay nadmiyeen bay yidhaahdeen akaamta axkaamta xamdiga ee afartaa waa markuu waajibka yahay iyo markuu xaaraanta yahay iyo markuu karaahiyada yahay iyo markuu sunnaha yahay afartaba way ka hadleen inqasama alxamdu ilaa axkaami arbacati jaaadka fi nidaami fawaajibun kaxamdihi lilkhuba wa sunatu kaxamdihi muxaramu kaxamdi lilmacsiya makruhaة kaxamdi fi اlmasbalة nasa calayhi shaarixu lilcumda bnu mulaqini wahada cumdati wahada cumdatii waxa weeye axkaamtii afarta ahayd ee xamdigu uu lahaa ayaa gabaygaa yar culimada qaarkood ay ku soo ururiyeen ama ay ku soo tiriyeenba waa afar inqasama alxamdu ilaa axkaami arbacati jaadka fi الnidaami fawaajibu kaxamdihi lilkhudba wa sunaة kaxamdihi lilkhiطba muxaramu kaxamdi lilmacsiya makruhaة kaxamdi fi اlmasbala nasa calayhi shaarixu lilcumda ibnu mulaqini wahada cumdati waxaa halkaa inooga muuqda inqasama wuxuu u qeybsamay alxamdu xamdigi iyo mahaddu waxay u qeybsantay ilaa axkaamin axkaam ayay u qeybsantay arbacatin afara xamdigu waa afar qaybood mid waajiba iyo mid xaaraan ah iyo mid sunno ah iyo mid karaahiya ah afartaasuu xamdigu noqonaya inqasama alxamdu xamdigii wuu qeybsamay ilaa axkaamin axkaam ayuu u qeybsamay arbacatin afar ah jaaadka way kuu i timid fi nidaami nadmi iyo gabay bay kugu timid fa waajibun xamdiga waajibkiihi ka xamdihi waa ilaahay marka loo mahadnaqayo lilkhudbati khudbadda dhexdeeda oo kale jumcaa tukanaysaa khudbad baad bilaabaysaa waajib weeyaan in xamdaladii laga helo wasunaة sunuhuna kaxamdihi waa markuu xamdiga la imanayo lilkhidbati khidbada oo kale gabadh baad u haasaabo tagtay ama aad mehersanaysaa dee khudbadan la akriyaa waa sunne ee in alxamda lilaahi ka bilaabataa xamdaladaasina sunay noqotay markaa muxaramu waa mid muxarama oo la xarimay kalxamdi waa xamdiga lilmacsiyati macsiyada loola yimaado oo kale waa muxaramu makruuhatun waa mid makruuha ah oo karaahiye ah kalxamdi waa xamdiga fi lmasbalati qashinka dhexdiisa lagula yimaadoo kale macsiyada ilaahay inaad ugu xamdidaa dee waa xaaraan qashinka iyo gudaafadaha dhexdoodana dee waa sidaasoo kale karaahiyo nasa calayhi waxaa caddeeyey afartanba shaarixun lilcumda cumdaha ninka sharxa ayaa caddeeyey ee ibnu mulaqinin ibnu mulaqin ah wahaadaa kanina cumdatii waa aniga cumdahaygiibuuhi waa sheekh aqoon leh xamdaladii webihi ilaahay uun ayaanu nastaciinu weydiisanaynaa kaalmo ama nastaciinu aanu u kaashanaynaa calaa umuuri dunyaa adduunyada umuurteeda iyo axwaasheeda iyo wadiini diintaba axwaasheeda ilaahay un baanu kaalmo u weydiisanaynaa haddaba webihi damiirka ku jira allah buu u noqonaya lafduljalaalihi alxamdu lilah allah buu damiirkaasi u noqonaya webihi ilaahay uun ayaanu nastaciinu kaalmo weydiisanaynaa calaa umuuri dunya adduunyada axwaasheeda iyo umuuraheega uu noogu kaalmeeyo iyo wadiini diintaba uu noogu kaalmeeyo ilaahay oo qura taqdiimu lmacmuul maxaa la jiray yufiidu lxasra jaar iyo majruurka bihi ihi sheekhu wuxuu xagga hore u mariyey cidda kaalma la weydiistaa allah un inay tahay buu kuu caddaynaya cidda gurmad la weydiisto ama baryada xaq ulihi waa allah un subxaanahu wa tacaala taa ayuu kuu caddaynayaayo wuxuu ku yidhi webihi isaga oo qura ama webihi ilaahay uun ayaanu nastaciinu kaalma weydiisanaynaa ala umuuri dunya adduunyada umuurteeda ilaahay oo qura un baanu u kaashanaynaa buu ku yidhi haddaba ereyga umur waa jamcu amrin umuur waxa looga jeedaana alaxwaal waa xaaladahan adduunyada ilaahay oo qura ayaanu u kaashanaynaa ereyga addunya waa ismu tafdiil oo wuxuu ka yimid min aladnaa buu ka yimid danaa wuu dhowaaday yadnuu wuu dhowaanayaa ninku markuu dhow yahay adnaa baa la yidhaah gabadhu markay dhowdahayna dunya baa la yidhahda dunya waa gabadh dhow adnaana waa nin dhow maxaa la odhan jiray afdal sow ninka ma afdal afdal waa ninka qiimaha leh gabadha qiimaha leh maxaa la odhan jiray fudla fudlana waa gabadh qiimo leh eeg akbar waa ninka akbar waa ka weyn sow gabadhu maxay ahayd kubra kubra xarafka koobaad baa la godaa haddaba adnaa waa ninka dunyaana waa gabadha adnaa waa nin dhow dunyaana waa mid dhow waa mid dhow uun haddaba ereygan addunya waxaa adduunyo loogu bixiyey inama sumiya dunya bidunya bay culimadu yidhaahdeen waa lidunuwi ajaliha ama lidunuwi waqtiha waxaa umrigeega aada u gaaban waa wax aada u koobanoo maanta haddaynu nool nahay ood ina arkaysiin dad nool oo waktigan shaqaynaya hadaynu nahay de ummad idiloo inaga horreyso sidan kale hargeysa u camiri jirtay ama arliga u camiri jirtay ayaa guurtay oo xagga aakhare u guurtay inagana beri dhow umaynu guureynaa dad kale ayna bedelayo oo halkan aynu camiraynay iyaguna camiraya kolka waxa weye adduunyadu waa iska sidaasoo waxa weye waa waktigaa kooban ee gaaban ee la joogo wey adduunyada waktigeega gaaban culimada qaarkood waxay idhaahdeen min adunuwi kamayna imane min adanaati bay ka yimaadeen min adanaati oo addunya waa ta ah ee liidata aakhare marka loo eego adduunyada gebigeeguba de waa xaqiir waxaynu ognahay xadiidkii haddii ma low kaanat idunya tazinu cinda allahi janaaxa bacuuda ma saqa kaafiran jarcata ma hadday adduunyadu kaneeco garabkeed u dhiganto adduunyada oo dhan inta laysku keeno hadday kaneeco garabkeed ilaahay agtiisa ay u dhigmayso gaalka kabasho biyo allagama siiyeen waayo wax qiimale bay noqon lahaydo muminkaa la siin lahaa war kol haddayna qiimo lahayn qashinka maa la kala booba weli maynu aragnay dad suuliye isku haysta saxaro dad saxaro isku haysta maa isku laynaya maa la arkay intan anaa qaadanaya anaa qaadan leh haddaba xaar bay isku haystaan oo ku dagaalamaya war waxa liita dee lama laguma dagaalamo kolkaa waxa wey kaad jeceshahayna odhan maysid adaankuu tuulaya haddaad xaarka hargeysa eh, nin u ururiso ka waran ha wax alla w hargeyse xaar yaale kaale qaado waan ku jecelahe kaale o war adduunyadu qiimo male xaqiiqatan inayna qiimo lahayn haddii aad maanta waxaysana berrinina waxba haynuun baad noqoni kaa waxaye iyo kaa aan waxaynin waa la siman yahay uun wax alla waxay tahay nin laba calooloodle weli maynu aragnay dadkaa ganacsatada ilahay baasha udhiibay oo saddex jeer ay qadaynayaan iyo miyaad aragteen laba calooloodoo midna ay leeyihiin macmacaanka noocaasanu ku gurnaa midna intaaso ah lacagtaanu qayb kasta wax kaga qadaynaa waa intaa yaraad haysato kiishkaa ila kugu jiruma iyagana ku jira laga yaabo inay intaa u dheeraato xanuunno oo iyaguo inta macaanba laga qabtaba ilan waa man fa inamaa yabkalu can nafsihi buu ilahay aayad qur'aana ku yidhiye qofku hadduu gacan adayga de waa laga gacan adaygaa un naftiisuba ka gacan adaygaaba dhadhamin maayo wixiisan waa wuxuu ururin dhibtun buu leeyahay waxaynu u jeednaa haddaba ah, umuuri dunya addunya qolo waa adanaa bay yidhahdeen qolona meye waa addunuwi bay yidhahdeen wadiin baynu haynaa ereyga addiin aljaza buu ahaan jiray awel hore macaani badan buu leeyahay adaaca mar waa loo yaqaanaa alcibaadana waa loo yaqaanaa aljazana waa loo yaqaanaa diinku waa maa sharacahu llahu calaa lisaani nabiyihi min alaxkaam nebi maxamed waxaa ilaahay usoo dhiibay ee axkaam ah ayaa diin la odhanayaa oo sidaynu soo sheegnay xadiidkii muslimkana oo uu ka mid ahaa alislaam iyo alimaan iyo alixsaan intaasaa diin aynu ku tilmaamaynaa wa bihi ilaahay uun ayaa nastaciinu gargaar iyo kaalma aynu weydiisan calaa calaa umuuri dunyaa adduunyada umuurteeda uu inooga kaalmeeyo ama inoogu kaalmeeyo iyo wa diini diintaba halkaana sheekhu duco ayuu la yimid markuu ilaahay umahadnaqay ilaahay markuu umahadnaqay duco ayuu la yimid ilaah waxaan kaa baryaynaa buu yidhi labada daaroodba inaad noo gargaarto ducadaa sheekhu uu la yimid ma sahlana adduunyo qura ilaahay kama baryin aakhare qurana ilaahay ma weydiisan adduun iyo aakharaba hadal koobsaday buu yidhi wabihi nastaciin calaa umuuri dunya wa wadiin adduunyo iyo aakharaba ama diin iyo adduunyaba ilaahay inuu inoo gargaaro ilaahay ayaynu ka rabna aynu ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala wa sala allaahu ku saliyo oo u naxariisto oo wasallama ilaahay ha badbaadiyo calaa sayidinaa sayidkeennii muxamedin muxamed ahaa khaatimi الnebiyiin ee nebiyada oo dhan khatimay kii ugu dambeeyey ahaa وslى allahu wasalama عalى sayidina muxamedi khaatimi الnebiyiin halkana sheekhu wuxuu la yimid salligii haddaba asalaah marka laga hadlayo xagga rabi markay ka ahaato salaadu waxaa la yidhaahdaa waa raxmad araxma almaqruuna bitacdiim wa tashriif waa raxmadda tacdiimka iyo tashriifka wadata ayaa la yidhahdaa asalaah xagga aadamaha markay ka ahaato aadamaha markay ka ahaato waa adducaa ilaahay bay u baryayaan nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam xagga malaa'igta markay ka ahaato waa alistigfaar alistigfaar waxaynu ognahay dembi dhaaf ayay ilaahay uga baryaan aayad haddaba sheekhu wuxuu saliga ula yimid saliga iyo salaanta wuxuu ula yimid wuxuu ku camal falayaa aayadda qur'aanka ah ee rabbi uu inagu yidhi ina allaha wa malaa'ikatahu yusaluuna cala nabiy yaa ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliima ina allaha ilaahay iyo wa malaa'ikatahu malaa'igtiisuba yusaluuna waxay ku saliyaan cala nabiyi nebigay ku saliyaan yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwa iimaanka lahow salluu ku saliya calayhi rasuulka oo wasalimuu ilaahay badbaado u weydiiye tasliima wasalimuu salaama tasliima salaamid waxaynu ognahay haddaba aayaddaa qur'aanka ah alamru lmuطlaq yaktadi lwujuub baa la odhan jiray salligu inuu waajib yahay waa mid laysla gartay laakiin xilli kasta daqiiqad kasta ma waajibah oo minid kasta haddaad nebiga ku saliyi weydo lagu cadaabaya maya aimadu way isku qabteen salligu markuu waajibka yahay waxaynu soo qaadanay imaamu shaafici qowlkiisii uu ku lahaa salligu wuxuu waajib yahay salaada marka lagu jiro waa kii aalka isagoo u jeedo lahaa yaa aala beyti rasuulillaahi xubukumu fardun min allaahi fi lqur'aani anzalahu yakfiikumu min cadiimi alqadri annakumu man lam yusalli calaykum laa salaata lahu waa gabay buu tiriyey aalka kula hadlayey يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له وحلي يا آل بيت رسول الله رسولك إلهي آل بيتكيسيو يكفيكم وحا إذن كفلا من عظيم القدر قدر كوين يشرف وحا إذن كفلا annakumu idinka man lam yusalli calaykum kaan idinku saliyin laa salaata lahu salaadiba uma sugna qofka aan idinku saliyin salaadi uma jirto halkaa ayuu la maray imaam shaafici kolka waxaynu ognahay imaamku laa salaata lahuda laa salaata kaamila baa la yidhaha ilain aalka oo lagu saliyaa imaamu shaafici wuxuu qaatay inayna waajib ahayn inay sunno tahay laakiin nebi maxamed oo lagu saliyaa wuxuu imaamku qaatay waajib inuu yahay imaamka nebi maxamed sal اllahu alayhi wasalam waa waajib oo ataxiyaadka waxa ku xiga ugu dambeeya saliga rasuulka aqalkiisuna waa in rasuulka lagu saliyo maalin dhaweyd baaban marayna cashirkeenii kale safiinaha aqalu salaad waa in nebi maxamed lagu saliyo aalku kuma jiraan ka wujuubka inta sunaha ah lagu soo daraa saligan ibraahimiyada haddaba saliga waajibnimadiisa halkaasuu imaamku la marayo wuxuu hi waa halkaa markuu waajibka yahay waxay culimadu soo qaateen oo culimada qaarkood ay qabaan war meeye rasuulka in lagu saliyaa waxay waajib tahay jamac markuu meel iskugu yimaad waxaanan eegeynaa xadiiu tirmidi baan eegeynaa xadiidkii abi hurayra ee tirmidigu uu soo saaray oo ahaa jamac meel iskuguma yimaadiin ismana xasuusin waayaan alla kabaqa iyo salliga ilaa hadday dhacdo aakharo dushooda qooma ma a noqon doonta waa jamaca xilligu shirmeel iskugu yimaad waa in ilaahay laysxasuusiyaa ilan saxaabada nebi maxamed in badanoo kamidii walcasri iyo aayaad bay isku akriyi jireen way isku dardaarmi jireen oo watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri danay ku camal fali jireen kolka waa in taa la helo ilaahay laysxasuusiyaa waa in nebi maxamedna lagu saliya ragga qaarkoodna waxay idhahdeen warmeye marka rasuulka magaciisa la maqlo sala allahu alayh wasalam ayuu waajibku ku saaran yahay oo nebi maxamed inaad ku salidaa ay tahay waxaanu u daliishanaynaa bay idhaahdeen xadiidkii nebigu jaranjarada isagoo koraya sanad ahaan daciif buu ahaa laakiin riwaayooyin kale duduwan oo isxoojinaya buu kusoo aroorayee xadiidkii isagoo jaranjarada rasuulku koraya uu lahaa aamiin aamiin aamiin saddexda jeer markii la weydiiyey wuxuu yihi malakuljibriil baa lahaa qofka agtaada lagu xuso ee kugu salihi waaya naarta ilaahay ha ku fogeeye aamiin idhe kolkaan malagna wuu habaaray ninka nebi maxamed magiciisa maqlee ku salihi waaya nebina aamiin buu u yihi arin sahlan maaha markaa hawshaasi arin sahlan oo la fudaydsan kara ma aha qodobka kalena wuxuu lahaa ninka ramadaan soo gaadha ee loo dembi dhaafin camal loogu dembi dhaafo aan helin ilahay naarta ha ku fogeeyo waa khatar qodobka saddexaad aaminta saddexaadna waxay ahayd waalidkii qofka soo gaadha ama aabihii ama hooyadii en ka shaqaysan camal uu jannada ku galo isna naarta allah ku fogeeyo kolka waa saddex kiis oo midba midka kale uu ka khatarsan yahay waxaanu ka qaadanaynaa xadiidka nebi maxamed magiciisa marka la xuso inuu waajib yahay sal allahu wasalam in lagu saliya halkaasay la mareen culimada qayb afraad baa jirta oo qabta saliga iyo salaantu inay waajib yihiin cumrigaaga maruu sida xajka xajka inaad marun xajido sow lagaagama baahna haddaad nebi maxamed daqiiqadun ku saliday waajibkii wuu kaa dhacay baa lagu leeyahay sunihii baa soo hadhay laakiin sunihii ayaa soo hadhay saliga fadligiisa ku baydi mayno oo dee fadli badan iyo axaadiid ayaa ku soo aroortay nebi maxamed ka sugan salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh wasala allaahu allaha ku saliyo oo wasalama allaha badbaadiyo calaa sayidinaa sayidkeennii ama mudnaheennii muxamedi nebi maxamed ahaa khaatimi nebiyiin ee nebiyada wada khatimay khaatimi oo ismi faacilan ka dhignoon ta'da kasrino ama khaatami oo ta'da aan fadxino khaatami nebiyiin nebiyiinta oo dhan isagu gebagebeeyo khaatamkoogii ahaa ama kii lagu khatimay ahaa ta'da waa la kasrin ama waa la fadxini kii alla kii la doono ayaa la samayn halkaa haddaba waxaynu haynaa salligii iyo salaantii oo nebi maxamed sheekhu uu ku saliyey una salaamay wuxuuna ku camalfalayaa aayaddaa qur'aankaa een sheegnay wuxuuna isku dayayaa rasuulku xuquuq badan buu inagu leeyahay wax kamida bal inaynu gudbno culimmadu waxay isweydiiyeen wartalow salliga nebi maxamed aynu ku salliyaynaa rasuulka derajo ma u kordhinayaa horaynu u tilmaanay inay culimmadu haa yidhaahdeen waayo wakti kaste ilaahay fadligiisu meel kuma xidhna de ilaahay fadligiisu meel kuma xidhna waxaa sali socdo oo dhan rasuulka ilaahay daraju kusii dalacaya ayuu kusii siinaya laakiin waxaa la yidhi aadaabtu waxay ku jirtaa inaadan u arag adigu inaad nebi maxamed u shaqaynaysid haddaad tidhahdo warbalina keena rasuulka aynu usoo yaro shaqayne masaajiga aan dhex fadhiisano rasuulka aan kusoo salino dhowr jeer ha war xageed ka timid nebi maxamed baan usoo shaqaynayne war nebi maxamed maxaad uga shaqaynaysay miyuu kuu baanaa rasuulku sala allahu aleyh wasalam ha isku arkin inaad nebi maxamed abaal ku leedaho haddaad tidhaa ka waran rasuulka anaaba ilaahay dartay darajooyin dha ku siiyey waa khatar eeg taa dhinacaha eegin rasuulka ku sali sala allahu calayhi wasalam ilaahay baa ziyaado fadligiisa iyo qiimihiisa sii dallacaya oo qiimo kusii siinaya calaa sayidinaa buu sheekheennu yidhiyo ereyga sayid ah kitaabkeennii horena waynu ku sharaxnay kolkaas sayidku waxa weye man kaurat atbaacuhu baa horta sayid la yidhaahdaa qofka dad badani ay taageersan yihiin ama dad badan dadka ku dhex leh ayaa sayid la yidhaahdaa sayid waman kaurat atbaacuhu baa sayid loo yaqaana ama sayid uu noqonaya culimada waxay idhahdeen asayidu man saada fii qowmihi bibacdi asbaabi siyaada asbaabta siyaadada waxaa jirta asbaabu siyaada wax la yidhaah jira toban sababood oo qofku uu sayid ku noqdo ayaa jira baa la yidhi haddaba tobanka hadduu wada helana qofkaasi sayid caadiya buu noqonaya tolkii isagaa hogaaminaya ama dadkiisa isagaa hogaaminaya qayb ka mida hadduu helana dhici karta inuu isagu hogaamiyo tobankaas sababood baa jira kitaabtu waa ragga qaarkood way nadmibay ay ku tiriyaanba halkan baan ku arkayaa waxoogaa afar bayd saddex bayd oo asbaabu siyaada lagaga hadlayo وأصباب سيادة قيل عاشر سخاء ثم تادية الأمانة كذا صبر وعلم ثم حلم وصدق وتواضع وصيانة وcqل والcفاaف fatilka cاashir وraأس الأمr في kuli diyاnة مفاacلة مفاacلة فعuل مفاacلة مفاacلة فعuل asbaabta siyaadada keenta ee qofku inuu madax noqdo asbaabta madaxnimada keenta waxaan u malaynayaa hadda malaa waa inuu ninku khaain noqdo miya mise waa inuu beenaale yahay mise waa inuu mu'aamaro badan yahay mise waa inuu talow maxaa madaxnimada hadda keena qofku mise waa inuu waxoogaa lacaga laaluush bixiyo laaluush waa inuu bixiyo masaasa talow maxaa horta madaxnimada keena hadda ya wax badan baa keena xaqiiqatan wax badan oo ayna ka fogeyn mu'aamarooyinka iyo beenta iyo dad isku dhufashada iyo eg waxa weeye wa saasaa qofka loo eegaayo qofka laisleeyahay kani waa madmadow badan yaho lagama lugmaxo lagama lug baaa la dha ah, arkana wa soo ridanaye ololkaa tag meel loogu talagalay un bal waran boob wax la boobayun aad moodo hadda wallahi waa khatar wey eeg asbaabta siyaadada ee rasmiga ihi dee akhiru zamanka waxaynu ognahay umuurta marka cidda xaqa ule lala garab maree cid kale loo dhiibo inay akhiru zaman tahay waynu ognahay umuurta oo dhan idaa wusida alamru ilaa gayri ahli fantadiri saaca haddaad aragto arinka cidda mudan oo lagala garab maraya mar oo cidan aan mudni lahayn loo dhiibayo waa calaamadihii qiyaamada weey hadda waxaynu ognahay asbaabta siyaadadu waa toban qodobka koobaad waa gacan furnaan qofku inuu gacan furan yahay inuu gacan furan yahay qofku gacan furnaanta goormaa la ogaadaa ma qofku markuu waxayo maya waa iska muuqataa inaad gacan furanta in kale hadda waa sidaasaa lagu kala yaqaanaaba saaxiibadaa way ku yaqaaniin adoon waxba haysanin nin shaqeeyaba ma tihid haddana waa lagu garanayaa qof gacan furan inaad tahay iyo iyo qof xidhxidhan inaad tahay hadda waa saaxiibada way ku yaqaaniin waayo waxaan ognahay ama aan dareemaynaa gacan furnaanta la qiimaynaya qofba waa xaaladiisa iyo wuxuu hayo kun shilin maalintay ku soo galaan haddii uu saaxiibka adduuna weligaaba kula shaahin maxaad u malayn weligaaba hadduuna saaxiibkaa kula shaahin marka shaaha la cabo hoostunbaad ka kacdaa hoostunbaad ka kacdaa ama markaad shaaha doonayso cid bay isma raacdiin kelidaa unba halkaa yar ka booda war ma u malaynaysaa taasi gacan furnaan maaha de gacan furnaan lama odhan karo o waa gacan furnaan ma odhanayno haddaba sakhaa gacan furnidu waa qodob runtii aad iyo aad u qiimo badan waa ko qodobka labaad waa ta'diyat lamaana amaanada inaad gudato wax lagugu aaminay wuxuu dooniba ha noqdo hadal baa laguu sheegayaa hadalkii cid kale lagama helayo weligaa hadda waa isku dhici kartiin kan hadalka amaanada kuu sheegtay haddaad isku dhacdiin ma kaga aarsanaysaa war amaano maaha taasi eeg tanna waa kiis gaar ah isku dhiciinanina waa kiis gaar ah waxaa la og yahay eeg waxaa la yidhaha suduur mahmaah baa tidhaahdaa suduur اaxraar qubuur اasraar suduur اaxraar qubuur اlasraar dadka xorta alaabtoodu waa sirta halka lagu xabaalo waa qabriga sirta qofku markuu dhinto sow qabri kuma soo ridno markaad sirta haddaba hayn kari weydo shay sira markuu kusoo gaadho nin xora laabtii baa la dhex nin xora laabtii haddaad dhex waad aastay sirtaa ha ka yaabin weligaa dambe kugu soo noqon mayso suduur axraar qubuur asraar laakiin qofku hadduuna xor ahayn qof xor ah hadduuna ahayn oo sharaf iyo shaksiyad leh hadduuna ahayn waxa wey suu doonuu ka yeelaya si alla suu doono ayuu ka yeelaya qodobka labaad waa taadiyat lamaana amaanada inaad gudato hanti baa laguu dhiibtay xil baa laguu dhiibey arin baa laguu dhiibey maal baa laguu dhiibey hadal baa laguu dhiibey tadiyat amaana waa qodobka labaad ee keena inuu qofku uu noqdo madax kadaa sabrun qodobka saddexaad sabirka weeyaan dulqaad inaad dulqaad leedahay qodob lagama maarmaana wey soomaalidu dhaqan bay ulahaan jirtay ninkay suldaan ka dhigayaan waxba looma sheegi jirin horta nin issharxa lamaba qaadan jirin weligeed soomaalidu dhaqan waxay u ahayd waxay ka fogaan jireen dadka afka wax ku shaxaado horta suldaan kamayna dhigan jirin dilaalin baa ayaa wada sheeganaysa soo ya mise sicir baynu naqaane suldaan barar baa meesha ka dhacay kolka waxa dhacaa eg waxyaabaha noocaas oo kale ah, wallahi cidi kamayn dhigan jirin ninka suldaan laga dhigaya waxa la samayn jiray isagoon waxba ogeyn ayaa niman dhalinyar ah oo ay kaftan wadaag leeyihiinoo maalmaha dee la hadal ogaan ugu yar liso oo yar la kaftamo oo yaro gugujiya oo ka cadhaysiiya cadhadiisaa la doonaya iyo dulqaadkiisa nin bal maanta unku caayayey si gardaraa ah kuu maaganaa halkaa dibadda ayaa markaad guriga timaado intuu xaarlo aad qaado ayuu markaad ka jeedsatoba bartaa dhabarka kaaga dhufanaya bartaa dhabarka sabab la-aan waa inan yar adigoo xaragoonaya oo sii baxaya ayuu xaarlo-aad ama wejiga kaaga dhufanaya ama dhabarka kaaga dhufanaya markaasuu oras dhigaya hadduu doono kaamaba cararaya ku imanaya jawaabtaad bixisu eegaya dadku waa la og arrinka laakiin adigu ma ogid waxaa la doonayaa in la qiimeeyo oo la qadariyo dulqaadkaagu intuu la egyahay ninkaa suldaanku hadduu aarkaa iska ninkaa odayga hadduu xaarkaa iska maydho oo ninkaana gacanta iyo adinkaba uu ka haysto uu yidhaahdo ni iisoo fadhiiso dan baan kaa leeyahay hawl baan kaale iisoo fadhiiso ilan gacan buu kaga shaqayn karaaye uu iisoo fadhiiso yidhaah uu hawsha dejiyo waxaa la odhanaya ninkani reer wuu wadi karaa laakiin hadduu isna intuu ka daba qaato <laughs> ya uu ka soo goosay is yidhaah u dhacay waa waxyaabaha lagu dhici jiray sabirku waa ka waa qodobka saddexaad weeye qodobka afraad cilmun bay ahayd cilmun cilmigu waa aqoon aqoontaasi dee qof kaste duruufaha ku xeeran baa la eegaayo aqoon diiniya inuu yeeshaa waa lagama maarmaan waxaa kaloo la eegaa aqoon ama tu dhaqan ha ahaato tu diineed ha ahaato tu waaqici ah oo duruufta waktigaa lagu nool yahay aqoonta xilligan ad nooshahay lahayo waa inaad aqoontan wax uga leedahay marka qofka la doonayo inuu qof madaxa noqdaa haddii laakiin maxaanku idhaahdaa qof aan xaggaaba u jeedin oon wuxuu hayaa dhega xidhan haddii loo dhiibo qof dhega xidhan haddii loo dhiibo nin baa beri dhaweyd lagu yidhi baa la yidhi wa hadda waa nin adduunidil u taliya waxaa lagu yidhi ari ahe arrinkaa bukhaari iyo muslim baa isku khilaafay wuxuu hi bukhaari iyo muslim laftoodaan soo xidhaya ay halkii joogaan barua kuwa dadka isku direhe bukhaari iyo muslim ii sheega ba halkay jooga bal ninkaas eeg dad buu hogaaminayaa o ummadidil buu u talinayaa muxuu leeyahay haddana markii lagu yihi bukhaari iyo muslim ba arrinkaa isku khilaafay wuxuu idhi halkay joogaan wallahi waa soo xidhiye eg waxa weye aqoon ahaan hadduu qofku halkaa marayo oo uu taagan yahay bukhaari iyo muslim baan soo xidhaya ma u malaynaysaa dee qof istaahilo ma aha waa lagula khaldamay waa qof istaahilo maa xaqiiqatan waxaynu uga jeednaa markaa waxa weeyaan eh, inuu qofku aqoon leeyahay waa cilmun uma xilmun waa xilmigii iyo dulqaadkii dushii uu lahaa qof wax isku wadi kara waa inuu yahay wax isku wadi kara oo xilmi iyo dulqaad leh waxaynu ognahay dulqaadka dee ragga qaar baa looga dembeeyey nin maalin sheekaynayo sidaa u doonyaysan ayaa inankiisii oo meyda loo keenay sheekadiina ma kala goynin doonyaysigiina ma furin haddana kii dilayoo xidhxidhan baa loo keenay seefina way ag taallay maxaad umalayn inankaaga kii dilay ood seef haddana haysato oo kuu xidhxidhan ilan hadduu baxsado intaad raadinaysid baad yar cadhad bixi lahayd haddaad seef tahay intaad seefta ku maqan tahay baa laga yaabaa inaad wax kale iman lahayd waa waa uu xidhxidhayo halkan u joogaa seeftiina waad haysataa meydkiina wuu ku hor yaalla hadduu meydku kaa maqan yahay waxbaad yar samayn lahayde xaaladii way kacsantao meydkiibaa ku hor yaalla ma jarin sheekadiina ma kala goynin su buu weydiiyey su-aal ayuu weydiiyey ninkii gabay buu tiriyey gabay kelmado nin aad runtii u caqli badan buu ahaa dulqaadkana number one ayuu ka ahaa dulqaadkana number one buu ka ahaa falarubamaa nataqa safiihu gabay dheer falarubamaa sakata alxaliimu min aladaa wa fu'aaduhu min xarihi yata'awahu waxaa laga yaabaa qofka dulqaadka lehi inuu aamuso kiyo qalbigiisuna uu gubanayo uu ka adag yahay naftiisa carabkiisanu xukumaya alxilmu waa nimco ilaahay bixiyo waa qodob isna qodobada madaxnimada keena ah wasidqun waa runta haddii istabamarin iyo beenba aan lagugu arag oo nin beenta yaqaanba adan ahayn runtaa un nin toosano kelmadaa sidqiga runtuun ku adimaya haddaad tahay waa asbaabtan keenta qofku inuu madaxnimo noqdo sidqi runta laakiin haddaad beenaalo wax lagaaga soo hagaagaaba ayna jirin waa been wax allo wax lagaaga been lagugu soo hagaagaba melihid sidkubaa meesha oolin wa tawaaducu tawaaduc baa isna jiro oo haddaa tahay qof mutawaadic ah mutawaadic waxa qof isdhuldhiga isla weynidu hadday kibirba hadduuna kugu jirin waa sababta kale ee keenta siyaadada iyo iyo madaxnimada laakiin kibir hadduu meesha yimaad kibir hadduu meesha yimaadu qofku mutakabir noqdo lama tirsado waraas wasiyaanatu siyaanada siyaanadu waxa weeye qofku inuu yahay qof isilaaliya qof isdhowra hadalka xunbu iska dhowra dhaqanka xunbu iska dhowra ficilka xunbu iska dhowra waxyaaba badan bu iska dhowra asiyaana eeg almuruadu ilaashadaa dee muruada muruada ayuu ilaashadaa waa caqlun nin garaadle waa inuu yahay lakin wax waalan haddaad wax udhiibato balka waran qof waalanoo xagu ujeediy xaggu ka jeeda toona aan la garanaynin caqlun walcafaaf waa dhowrsoonida qofku inuu yahay qof dhowrsoon oo cafaaf ah oo xaaraanta iska ilaaliya oo wixiisoo dhan ilaashada fa tilka taasi cashrun waa toban wa ra'sulamri umuurta oo dhan waxaa madax u ah fil kulli gebi ahaan addiyaana inuu yahay qof diin le inuu diin leeyahayna waa lagama maarmaan tobankaa qodob ayaa asbaabta asbaabu siyaadada keenta ah وأسباب السيادة قيل عاشر سخاء ثم تأدية الأمانة كذا صبر وعلم ثم حلم وصدق وتواضع وصيانة وعقل والعفاف فتلك عاشر والرأس الأمر في الكل ديانة وصلى الله الله كصليه oo wasalama allaha badbaadiyo calaa sayidina mudnaheenii muxamedin aadka loo mahadiye muxamed ahaa khaatami nebiyiin nebiyadana lagu khatimay nebiga waynu garanaynaayo kitaabkeennii horeynu nebi kusoo macnaynay nebi waxa la odhanayo khaatamna wuu gebagabeeyey wa aalihi iyo rasuulka aalkiisii imaamu shaafici wuxuu yihi maqaamu duca waxaa looga jeedaa waa kulu taqiyin wa taqiyatin maqaamu duca marka la joogo maqaamu zake marka la joogana waa banu haashimin iyo banu mualib weeyaan imaamu shaafici baa banu haashim iyo banu mualib aynu ka dhigno marka maqaamkaa la joogo wa saxbihi iyo asxaabtii rasuulka sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed asxaabtiisa culimada qaarkood maalintuu geeriyoonaya waxay ku tilmaameen boqol iyo labaatan boqol iyo labaatan kun inay ahaayeen boqol iyo afar labaatan kun boqol iyo afar iyo labaatan kun abu zurca sheekhi abu zurca oo kale wuxuu leeyay boqol iyo afar iyo labaatan kun bay saxaabada nebigu ahaayeen maalintuu dhimanayay halka culimada qaarkoodna ay leeyihiin boqol iyo lixdan kun bay ahaayeen saxaabada nebiga waxa ugu dhimasho dambeeyey nin abu tufayl la odhan jiray abu tufayl oo dhintay markii hijrigu uu ahaa boqol boqolkii abu tufayl ba ugu dhimasho dambeeyo ugu cumri dheeraa sida aan ognaha aan dareemayno saxaabada nebiga waxaa ugu fadli badnaa casharatu mubashiriina bijanna khulafada ayaa ugu sii sareeyey welibana intaana khulafadana sidii ay u kala horeeyeen bay u kala fadli badnaayeen abibakr iyo cumar iyo cusmaan iyo cali saas tartiibkoogu ahaa wa aalihi aalkiisiina ilaahay ha badbaadiyo wa saxbihi iyo asxaabtiisii ajmaciina dhammaantood ereyga ajmaciin waxaynu leenahay saxaabada nebi maxamed dhammaan waynu u ducaynaynaa shiicadii baynu khilaafaynaa shiicadii shiicadu ile waa wax gudaafada weeyaane shiicadu waxay iyagu qabaan saxaabada in la kala saarsaaro ayay qabaan saxaabada nebi maxamed ha la kala saarsaaro waxa la kala reebo hebel baa khaldanaa hebel baa cayn halkaasay la mareen inagu waxaynu leenahay ajmaciin ma kala saarayno ilaahay baa u doortay nebi maxamed asxaabtiisii inay noqdaan ilahay waxaan ka baryaynaa ilahay ma oga inuu ina soo xashriyo halka ayuu inoogu joogayaa insha allahu tacaala wabilahi towfiiq